أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في صلاة العيدين labada ciidood salaadoodii ayuu fasalkan sheekhu nooga hadlaya wa salaatu lciidayni labada ciidood salaadoodu sunnatun mu'akadatun sunno la adkeeyey weeye wahiya ragcataani waana laba ragcadood yukabiru wuxuu allahu akbar odhanayaa fi luulaata hore sabcan toddoba siwaa takbiirat alixraami aanay ku jirin allahu akbarta lagu xidhaa fi haaniyati talabaadna khamsan shan jeer ayuu allahu akbar odhanayaa siwaa takbiirati alqiyaami oo allahu akbartii istaaggu aanay ku jirin waxa uu leeyahay sheekho salaadda labada ciidood waa sunno mu mu'agtaga oo aad iyo lixaad loo adkeeyey maxaa ilahay rasuulku sala allahu alay wasalam dee waa u tukan jiray dadkana waa u faray markaa sunno muakada weeyo qofku hadduu ka tago dee waxbaa dembi guudkiisa mu ahaanin daba uhi waa laba ragcadood midin waliba waa laba ragcadood maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi salaatulduxaa ragcataani wa salaatulfitri ragcataani salaadda ciidulaadxaduna waa laba ragcadood ciidulfitriguna waa laba ragcadood marka wuxuu sheekhu uhi yukabiru fi luulaa ta hore ayuu allahu akbar odhanayaa sabcan toddoba jeer ayuu odhanaya isku xiga siwaa takbiirat alixraam oo allahu akbarta lagu xidhaa aanay ku jirin allahu akbarta xidhashada markuu yidhaahdo ayaa toddoba allahu akbarada isku xiga ayuu la imanayaa wa fi haaniyati talabaadna hamsan shan allahu akbarada isku xiga ayuu israacinayaa siwaa takbiirat alqiyaami oo ay ka aanay ku jirin allahu akbartii uu ku soo kacay ee sujuudda uu kaga soo kacay shan aanay taasi ku jirin ayuu ragcadda labaadna kibaaranayaa oo kor ayuu kibaaranayaa wayakhdubu bacdaha ama bacdahumaa labadaa ragcadood dabadood khudba ayuu akrinayaa maxaa yeelay xadiid ayaa suganaya wuxuu ahaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu aya abubakar iyo cumar waxay tukan jireen labada ciidood khudbadda ka hor khudbatayni laba khudba ayuu akrinayaa yukabiru fi lulaa tore tiscan wa fi haaniyati sabcan markaa labada allahu akbar odiyo iskaga ka qaldanin taa hore waxay ahayd salaada dhexdeedii oo marka uu xidha ayuu toddoba allahu akbarood isku xigsiinayay ragcadda labaadna markuu istaagu toddoba ku xigsiinayay kibaaradahan sagaalka iyo tan toddobadiina waa xagga khudbadda yukabiru fil ulaa khudbadda hore wuxuu allahu akbar odhanayaa tiscan sagaal ayuu isku xigsiinayaa markaasuu khudbaddii bilaabanayaa wa fi haaniyati talabaadna sabcan toddoba ayuu ayadana isku xigsiinayaa wayukabiru allahu akbar buu ohan min guruubi shamsi cadeeda dhiciddeeda laga bilaabo min laylati lciidi ciidda labadeeda habeen ilaa an yadkhula imaamu imaamku intuu ka gelayo fi salaati salaada wa fi ladxaa ciidda ciidulladxada la yidhaahdana khalfa salawaati salaadaha dababa ayuu kibaaranayaa almafruudaati ee la faral yeelay min subxi yowmi carafa maalinta carafo ee sagaalka dilxija haytay subaxeeda laga bilaabo ila alcasri min aakhiri ayaami tashriiq ayaam tashriiqa maalinta ugu dambaysa waxau sheekhu leeyahay halkana takbiirtii ay ciiddu lahayd ayuu inooga gelayaa takbiirtaa markaa taa salaada iyo taa khudbadda mid aan bay maalinta iyo habeenkaasi ay iska leeyihiin markaa takbiirtaa muqayad iyo iyo mursalba waa la ydhaah mid muqayadaho iyadu meelun ku xidhan iyo mid mursala ama mutlaqoo la sii daayayoo aan meel iyo wakti toora ku xidhnayn markaa isagoo ta mursalkaa ama mulaqa inoo sheegay wuxuui wayukabiru min guruubi shamsi adceeddu marka ay dhacdan laga bilaabo allahu akbar buu qofka odhanaya min laylat alciidi ciidda habeenkeeda ama laylat alciidi ciidda labadeeda haben ama laylat alciidi ciidda habeenkeeda ayuu allahu akbar odhanayaa laga bilaabo cadceed soobaxa cadceed dhaca habeenkaa ciiddu ay soo gelaysa ama carafa haato ama fitri ha ahaatee cadceedeedu marka ay dhacdo ayuu allahu akbar qofku bilaabaya walitukmilu lciddata walitukabbiru allah ilaahay baa yidhi si aa u dhammaystirtaan tiradii rabdaan iyo inaa ilaahay ugu kibaarataan ciidal adxadna waa looga qeesto ayana waa la miduun takbiirtaasi goormay soconaysaa ilaa an yadkhula alimaam fi salaa ilaa aroortii imaamku uu salaadii ciidda ka gelayo takbiirtaasi way soconaysaa markaa takbiirtaasi waa mid marka guryaha la joogo marka suuqa la marayo qofku si mudlaqa ayuu isaga odhanayaa laysaga ysaga kibaaranayaa taa mursal baa ama waa mutlaq waa mid laysii daayey ta muqayadkiina waxa weeye waa fil adxaa ciidaladxada khalfa salawaati salaadaha dabada ayaa la kibaranaya almufruudaati ee la farad yeelay min subxi yowmi carafa maalinta carafa ee sagaalka subaxeeda laga bilaabo ila alcasri min aakhiri ayaami tashriiq saddexda maalmoodee ciidda ka dambeeya maalinta ugu dambaysa casarkeeda ayay ku dhammaanaysaa oo salaadaha dabada ayuunba allahu akbar allahu akbar la odhanaya markaa taasi adxadoo ciidal adxada unbay ku gaar tahayoo waa saddexdaa maalmood ee ciidda adxada ka dambeeya taa horena waxay ahayd mid iyadu iska sii daysan bay haydo habeenkaa ciidda markay cadceedu dhacdo ilaa subaxa inta salaaddii ciidda laga gelayo ayaa la iska wadayaa takbiirta haddii suuq la joogiyo haddii guri la joogiyo haddii masaajid lagu jiro faslun fii salaati lkusuufi wlqusuufi halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu salaadii dayaxmadoobaadka iyo tii cadceedmudoobaadki iyo tii markaa kusuufna waxa weeyaan cadceedmudoobaadkii khusuufna waa dayaxmudoobaadkii maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah cadceedda iyo dayaxu waa laba aayadooda aayaadka ilaahay ka mid a ah. laa yamkhasifaani limawti axadin walaa lixayaatihi uma magoobaadaan qof dhimashadii iyo qof noloshii toona uma magoobaadaan yani dadka horena way odhan jireen inaguna waynu idhaahnaa yani cid weyn qof weyn baa dhintay ama qof weyn baa dhashay baa la yidhahdaa marka rasuulku wuxuu ihi cadceedda iyo dabaxo dayaxu waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mida ah. uma madoobaadaan axad dhimashadii iyo noloshii toona faidaa ra'aytum dalika fadcuu allaha wakabiruu wasalluu watasadaquu haddii aad arrintaa aragtaan ilaahay barya oo kibaarta oo salaad tukada oo sadaqa bixiya ayuu yidhi markaa wuxuu sheekhu uhi wa salaatu lkusuufi madoobaadka salaadiisu sunnatun mu'akadatun sunno la adkeeyey weeye fa in faatad hadday tagto lam tuqda lama qadaynayo wa yusallaa likusuufi shamsi iyo wa khusuufi lqamariba ragcatayni laba ragcadood ayaa loo tukanayaa fii kulli ragcatin qiyaamaani laba istaag ayaa ahaaday yutiilu lqiraa'ata fiihimaa akrinta ayuu dheeraynayaa dhexdooda wa rukuucaani laba rukuucood iyada yutiilu tasbiixa fiimaa tasbiixdooda wuu dheeraynaya duuna sujuudi laakiin sujuudda dheerayn maayo waxau haddaba sheekhu leeyahay salaada dayaxmadoobaadku sunnatun mu'akadatun horta waa sunno la adkeeyey maxaa yidhi rasuulka sala alla alay slam ayaayna yidhi dee markaa aragtaan dayaxa iyo cadceeddaa soo madoobaaday kibaartoo wasalluu watasadaquu tukada ayuu ina yidhi marka amarkaa waxa dee waajibka ka sarfiye ee aan amarkaa waajibka ka dhiginna waxa weeye dee ninkii carabigaa markii shantii salaadood loo sheegay wuxu uhi wax kale miyaa laygu leeyahay oo farala maya buui inaad sunaysanayso mooyaane markaa suno ayuunbay noqonaysaa salaadani waxa kaloo iyadana xadiid ku saabatay saxiixa wuxuu yidhi cadceedda ayaa waktigii rasuulka madoobaatay markaasaa rasuulku istaagay dadkii ayuu tukiyey istaaggii ayuu dheerayey dabeedna wuu rukuucay rukuucdiina wuu dheereyey kadibay rukuucdii ka toosay haddana istaaggii buu dheeriyey laakiin istaaggii hore ka yar hooseeya dabeedna wuu rukuucay rukuucdii buu haddana dheeray oo rukuucdii hore ka hooseysa markaasuu sujuudo sujuuddana wuu dheereyey ragcaddii labaadna sidaasoo kale ayuu ku sameeyey marka wuxuu haddaba sheekhu yidhi haddii ay tagto lam tuqba lama qadaynayo haddii masalan aan salaaddii la tukanin cadceeddina ay markaa iska faydanto lama qadaynayo maxaa yeelay waxaa loo tukanaya keliya waxa munabaadkaasu munabaadkiina waa kaas ufayni wa yusaraa likusuufi shamsi lqamari ragcatayni waxaana loo tukanayaa buu ihi dayax munabaadka iyo cadceed munabaadkaba ragcatayni laba ragcadoodun baa la tukanayaa haddaba salaadaha kale way ka duwantay wuxuuhi fii kulli ragcatin qiyaamaan laba ragcad kasta waxay leedahay laba istaag yutilu lqira'ata fiihima akrinta wuu dheeraynayaa rukuucaani laba rukuucoodna way leeda yudilu tasbiixa fiimaa tasbiixda iyagana uu dheeraynaya dhexdooda oo waxa weeye misaal ahaan oo kale waxaa la yidhaha ragcadda hore marka uu xidho ee uu faatixada akriyo ayaa wuxuu akhrinayaa suuraddan suuratulbaqara la yidhaahdo ee qur-aanka ugu dheer markuu suuraddaa dhameeyo ayuu rukuucayaa rukuucda markuu ka tooso halkii salaadaha kale laga sujuudi jiray la sujuudi maayo haddana faatixadii baa dib loo bilaabaya iyo aala cimraan aala cimraan markuu dhammeeyo ayuu haddana dib u rukuucayaa rukuucduna wuu dheeraynayaa kadib ayuu markuu rukuucdaa ka toosa ayuu sujuudayaa ragcadda labaadna sidaas leeg ayuu ku samaynaya ka sidaas ayaana loo dheeraynayaa oo labada istaagna waa la dheeraynaya labada rukuucoodna waa la dheeraynaya biduuli tasbiixa fiihima labada rukuucoodna tasbiixdooda ayagana wuu dheeraynayaao ilaa boqol aayadood oo kale inta laga akriyayo ayuu subxaan allahi odhanaya duuna sujuud laakiin ayay sujuudda dheerayn maayo buuli laakiin qowlka saxiixi waxa weeye in sujuuddana la dheeraynayo sidii rukuucda oo kale wa yaktubu bacdaha dabeedna wuxuu akrinayaa khudbatayni laba khudbadood ayuu akrinayaa wa yusiru hoos ayuu dhigayaa fii kusuufi shamsi cadceedda madoobaadkeeda wayajharu fi khusuufi lqamari dayaxa madamaadkiisana qirada kor buu u qaadaya wuxuu yihi sheeku marka labadaa ragcadood la tukado dabadeedna khudbo ayuu akrinaya iyadoo khudbadii ciidda oo kale laba khudbadood oo khudbadii ciidda oo kale ah ayuu akrinaya imaamka wayusiru fi kusuufi shamsi daba markaa cadceedmadoobaad la tukanayo iyadoo hoos ayaa loo dhigaya maxaa yeele waa salaad nahaari oo maalin la tukanayo wayajharu fii khusuufi lqamar dayax madoobaadkana kor ayuu uqaadayo de iyadu salaad laylaya weeyaan saxaabi la yidhaahdo saburana wuxuu yidhi rasuulka ayaa wuxuuna tukiyey dayax cadceed madoobaad wax sawdana kamaanan maqlaynin waxaa kaloo cayisha xadiiday bukhaari iyo muslim ay warinayaan ay tilmaantay in rasuulku sala lahu alay slam uu la jahray dayax madoobaad qiradiisii faslun fi salaati listisqaa'i halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu salaada roobdoonta ayuu noogaga hadlayaa in marka dadkii abaaray iyo imtixaan ay ku dhacaan ay tukanayaan wa salaatul istisqaa'i salaada roobdoontu masnuunatun waa salaad la sunneeyey salaad waajiba maaha salaad la sunneeyey oo laynoogu baaqay weeye fa yaamuruhum wuxuu farayaa alimaamu imaamkii wuxuu farayaa madaxweynihii dadkaasi bitoobati inay toobad keenaan wasadaqati iyo inay sadaqad bixiyaan wاlkhuruuji min almadaalimi iyo inay dulmiyaalkii ka baxaan wa musaalaxat alacdaa'i iyo cadowyaalkii in la heshiiyo iyo wa siyaami alaaata ayaamin saddex maalmood inay soomaan wuxuu yihi sheekhu wuxuu imaamku farayaa ninkaa u madaxweynaha ahi wuxuu farayaa toobad dadku inay toobad keenaan wasadaqa inay sadaqo bixiyaanoo ay dadka masaakiintaa ka farxiyaan wاlkhuruuj min almadaalim iyo inay ka baxaan wixii madaalimta ama dulmiyaalkii ay ku jireen inay faraha kala baxaan wa musaalaxat alacdaa iyo dadkii cadowyaalka ahaa in la heshiisiiyo ayuu farayaa wa siyaami alaaata ayaamin iyo saddex maalmood in la soomo maxaa yeelay waxay leeyihiin arrimahan oo dhammi ahar ayay ku leeyihiin dacwada aqbalideeda walow yaabaan dee xaggan istisqa iyo roobdoonta aan daliil gaari aan uguba soo aroorine haddana dee ahar iyo raad bay ku leeyihiin xagga ducada aqbalideeda qofku marka uu toobad keeno ee wixii xumaay uu samaynayay uu ka baxo dee waa la aqbalayaa ducadiisii qofku markuu sadaqo kadalik saasi la wey wixii dulmi iyo gardarre uu ku jiray markuu ka baxo dadkii cadowga ahaa marka la heshiisiiyo waxaa la yeelaya waxaaso dhan dadkaa ducadooda waa la aqbalaya iyo baryadooda qofka sooma lafdiisa isagana waa la aqbalaya baryadiisa oo sidaa daraaddeed ayay saddex maalmood u soomayaan maalinta markaa afraado ayana ay soomayin bay baxayaan uma yakhruju bihim fi lyawmi araabici maalinta afraad ayuu imaamkii la baxayaa fii hiyaabi bidla iyagoo dharkii shaqada xidhan wastikaanatin wa tadarucin iyagaoo isdhuldhigid iyo ilaahay isu tadarucinayo isu dhuldhigaya ayuu la baxaya wa yusallii bihim wuxuu tukinayaa ragcatayni laba ragcadood oo ka salaatiilciidayni labada ciidood salaadoodii oo kalaa uma yakduu bacdahuma dabeedna dabaga khudba ayuu akrinaya wayuxawilu wuu wareejin ridaahu goysa min yamiinihi midig ilaa shimaalihi bidix ayuu wareejin wa min shimaalihi ilaa yamiinihi bidix ayuu ka wareejinoo midig ayuu wareejin wayajcalu aclaahuna asfalahu xaggiisii sarana xaggiisa hoose ayuu marin wa asfalahuna aclaahu xaggii hoosaysana xagga saru marinaya waxau sheekhu leeyahay maalinta afraad markay saddex cisho soo soomaan ayuu maalinta afraad la baxaya fii hiyaabi bidlah bimacnaa iyagoo xidhan maryihii shaqada maryo qurux badan sidii ciidda lasoo xidhan maayee waxaa la xidhanayaa maryihii shaqada ila ilaahay baa laysu dhuldhigayaa oo la baryayaaye maryihii lagu shaqaynayey ayaa lala soo baxaya wastikaanatin watadaru iyagoo dadku ismiskiininaya oo istadarucinaya oo ilaahay isu dhuldhigaya ayay soo baxayaan kadib dabeed wuxuu tukinayaa imaamku laba ragcadood oo la mida salaadii ciidaha la mid ah labada ciido salaada ilahay ma xagga takbiirta iyo xagga qiraa'ada ayay la mid tahay waxaa markaa ayna xadiid ku sugnaatay bukhaari warinayo in rasuulka sala la alay slam la weydiiyey salaada rabdoonta dabeedna wuxuu yidhi ibnu cabaas ayaa la weydiiyey salaada rasuulku uu rabdoonta u tukan jiray dabeedna wuxuu yidhi rasuulku ayaa baxay isaga oo isdullaynayo istawaaducinayo ilaahay isu dhuldhigaya meeshii musallaha ahaa ee lagu tukan jiray buu tegey markaasaa mimbarkii ayuu koray dabeedna aada iyo laxaad ayuu u duceeyey oo u kibaartay dabeedna laba ragcadood ayuu tukiyey oo sidii ciidda loo tukan jiray oo kale ah intaa kadib uma yakhtubu bacdahumaa laba khudbadood ayuu akriyaya khudbadihii ciidda oo kale la mid a takbiirtii ayuunbuu istikfaar ku bedelayaa oo halkan dembi dhaaf dalab fara badan ayaa la samaynayaa wayuxawilu ridaahu waxau samaynayaa qofkii go-iisa ayuu wareejinayaa go-iisa ayuu wareejinaya u kala rogayaa min yamiinihi ilaa shimaalihi wa min shimaalihi ilaa yamiinihi xagga midig dhinacii xigay xagga bidix ayuu soo maraya dhinaca bidix xaggii xigayna xagga midig buu marinayaa wayajcaluha aclaahu xaggii sarena asfalahu xagga hoosuu marinaya wa asfalahuna aclaahu macnaha go-a inta sidaa loo kala qallibo ayuun baa la foororinayaa markaa dhinacii xaggan u sarreeyana hoos buu marayaa dhinacii hooseeyana xagga sar u marayaa dhinacii bidix bidxuu marayaa goy sidaas ayuu isu weydaarinayaa rasuulka sala allahu alay wasalam ayaana sidaa sameeyey oo nabiga ilaahay baa baxay buu yihi maalin isagoo roob doonaya laba ragcadood ayuu markaana tukiyoon aadaan iyo aqiimi toona lahayn dabeedna wuu khudba ayuu akriyay ilaahay ayuu bariyey wejigiisa ayuu dabeedna xagga qiblada u jeediyey isagoo gacmaha kor u qaadaya dabeedna go'i uu sitay ayuu kala rogay midigtii agga bidx u yeeay agga bidna agga midig ayuu yeeray waana iska tafaa'ul ahaanoo in ilaahay xaaladda ka gediyo shiddadan iyo adayga ay ku sugan tahay oo barwaaqo iyo raaxo loo gediyo ayaa lagu tafaa'ulayaa wa yugiru min adducaa'i walistikfaari wuxuu badsanayaa ducada iyo dembi dalabka ayuu badsanayaa wa yugiru waxa uu badinayaa imaamkii iyo dadkii oo dhami min adducaa'i walistikfaari ducada iyo istikfaarta ayay badsanayaan wayadcuu biducaai rasuulilahi sala allahu alay slam ducadii rasuulka ayaanu ku ducaysanayaa wa huwa ducada rasuulkuna waa duco markaa dhowr riwaayo mid abu daauud ay leeyihiin iyo mid ay bukhaariiyo muslim leeyihiin iyo mid shaafici leeyahay iyo dhowr riwaayo ayay isaga kulansanta waa maxay allahuma ajcalha ilaah waxaad ka yeeshaa suqyaa raxmatin waraab naxariiseed ilaahw ka yee walaa tajcalha ilah kayeelin suqya cadaabin waraab cadaabeed ha ka yeelin walaa maxqin mid wax tira ilah ha ka yeelin walaa balaayin mid balaana ha ka yeelin walaa hadmin mid wax dumiya ha ka yeelin walaa qaraqin mid wax qarqiyana ilaahay ha ka yeelin allaahumma ya allow caladhiraabi buuraha yaryar ilaahay ow yeel walaakaami iyo meelaha kuuskuusan ee markaa arrintulada waaweyn ee kuuskuusana meelaha taagaga ah wa manaabiti shajar iyo meelaha ay dhirtu ka baxaan wa butuuni alawdiyati iyo webiyaalka calooshooda allaahumma xawaalayna walaa calayna ilaahay hareeraha iyageyen oo guudkayga ha yeelin ereygaa waxaa la odhanayaa marka roobku uu farabato ayaa la odhanaya allahuma xawaalayna walaa calayna waana halkay yidhaahdaan hana gurin hana gaagixina gooyaha soomaalidu ay tidhahdo waa marka roobku aad iyo laxaad usii farabato maxaa yeelay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin isagoo rasuulka khudba akriyaya ayuu nin u yimid reermiyii markaasuu yihi yaa rasuulallah dadkii waa haraagsameen oo arradii gaajaa ka dhacday oo waxba ma jiraane maad ilaahay noo baridid inuu roobkiisa noo shubo dabeetana rasuulku sala alla alay slam ilaahay ayuu bariyey isla markiiba cirkii oo aan xabad daruuri ah, lahayn ayaa dabeedna isqabsaday markaas ayuu dabeedna da-ay ilaa markaa uu rasuulkii halkiisao khudbadii akrinaya uu ku qoyey waxaa dhacday dabeed adigu wiiggii o dhan inuu roobkii sidii u da-ayo dhinac walba laga yimi oo kii meel kasta ka yimiba uu barwaaqo ka warramay kii lafdiisii ama mid kale baa la yidhi ayaa u yimi isla maalin jimcihii xigay isagoo rasuulku sidii khudba akriyaya markaasuu rasuullah wax waliba haraagsamay dadku waa sinaba kumaroone roobkii yani naga baday laysu bixi waa dee mashaakil buu noqdee gool ilaahay inoo bari buu yidhi markaas iyo allahuma xawaalayna walaa calayna ayaa markaa suuf ilahu hareeraha iyaga yeelo guudkayga hayeeli markaas ayaa dabeetana meelaa meeshii rasuulku uu farta ku fiiqaa ay markaa kala dhaqaaqayso markaasaa waxay noqotay sidii bar oo kale intii madiine oo roobkii hareeraha ka kala maray allahuma jcalhaa suqya raxmatin walaa tajcalhaa suqya cadaabin ha ka yeelin walaa maxqin mid wax tira ha ka yeelin walaa balaayin iyo mid balaayo imtixaan wata walaa hadmin mid wax dumay walaa arain arain mid madax qarqiyatoon allahuma aradiraay buuraha yaryar ilaawiyar walaakaami iyo meelaha kuuskuusan ee tuuraha wa manaabiti shajari iyo meelahay dhirtu ka baxaan iyo butuuni awdiyati webiyaalka alooshooda allahuma xawaalayna haraaye walaa calaynaa allahuma asqinaa ilaahu na waraabi hayhan roob muqiihan noo gargaara hanii'an kaas oo wanaagsan marii'an kaasoo cidhibtiisa la mahadiyo mariican kaasoo daaq iyo barwaaqa leh saxan kaas oo shubah caaman oo wada gaadha qadaqan oo dhibicii waaweyn dabaqan oo daboola mujallilan oo hariyeeya daa'iman kaasuu jooga ilaa yawmi ddiin ilaa yawmi alxaaja ilaa maalinta baahida allahuma sqinaa kaysan ilaahu roobna waraabi muiisan muiis waa noo gargaara muiis munqid yani naga koriyo oo naga saara shiddadii oona waraabiya hanii'an oo wanaagsan ama hanii'an ciibtiisa lamaadiyo mari'an oo hunguri mar leh ama mari'an ciibtiisa lamaadiyo hanii'an wanaagsan mariican kaasoo rayc iyo daaq u saaxiiba saxan kaasoo eh, shubma oo dhulka aad iyo laxaad ugu dhaca adaqan kaasoo caam ah ama adaqan kaasoo dhibacyo waaweyn dabaqan kaasoo daboola oo dhulka wada daboola sida dabaq oo kale ku noqda mujalilan kaasoo hereeyay oo dhulka wada gaadha daa'iman kaasoo jooga ilaa yowm ddiin ilaa maalinta baahida yowm ddiin yowm alxaaji un baa looga jeeda ilaa dee qiyaamaha jooga kolba markii loo baahan yahay allahuma sqina alkayfa ilaahay ou roobna waraabi walaa tajcalnaa hanaga yeelin min alqaaniiina kuwa quustay min alqaaniiina kuwa quustay ilahy oo naga yeelin allaahuma yaalow ina bilcibaadi addoommadii walbilaadi iyo dhulkii min aljahdi dhibaato waljuuci gaajo wadanki iyo cadeedi maa shay bay ku sugan yihiin laa nashku anaan uga ashtakoonana ilaa ilayka adiga mooyaane allaahuma yaalo ambit lana zarca zarca ilaahu noo biqdo waadir lana darca candhadana ilaahu noo daradi waanzil calayna ilaahu nagu soo deji min barakaati samaa'i samada barakooyinka ilah wax naga soo deji waambit lanaa ilaahu noo bixi min barakaati alardi dhulka barakooyinkiisana ilaahu wax nooga soo bixi wakshif cannaa ilaahu naga fayd min albalaa'i balada xaggeeda maa shay la yagshifu aanu faydi karaynin hayruka adiga hayrkee waxaanu faydi karaynin ilaahay uu naga fayd allaahuma ya allow isqinaa nawaraadhi alkayha rob walaa tajcalnaa min alqaanitiina kuwa quustiha naga yeelin allaahumma ya allahu ina bilcibaadi addoommadii iyo walbilaadi dhulkii min aljahdi dhibaato waaljuuci iyo gaajo wadanki iyo cidhiidhi maa shay ayay ku sugan yihin laa nashku anaan uga ashtirkoona ilaa ilayka adigii mooyaane allaahuma ya allow mitlan zarca zarac ilaahay ow noo biqli waadir lana daraca candhadana ilaahu noo darani waanzil calayna ilaahu naga soo deji min barakaati samaa samada barakooyinkeeda ilah wax nagu soo deji waambit lanaa ilaah noo bixi oo nooga soo biqli min barakaati lardi dhulka barakooyinkiisa wakshif canaa ilah waxaad naga faydaa min albalaai balada xaggeeda maasha la yagshifu aanu faydayna hayruka adiga heyrka allahuma inaa nastakfiruka ilahu dembi dhaaf ayaan ku weydiisanayna inaka aduu kunta waxaa tahay afaaran mid dembiga dhaafa ayaad ahaatee faarsil diraa samaa samadii roobkiina ugusoo dira alnaa gudigii midraaran xaalu yahay isagoo uu badan yahay shubidiisu kaiira dari manaa shubidiisu iyo roobkiisu uu fara badan yahay allahuma yaalow inaa anagu nastafiruka dembi dhaaf iyaanu ku weydiisanayna inaka adigu kunta waxaa tahay afaaran mid dembiga dhaafe faarsil diraa samaa samada calinaa guudkayga samada bimacnaa daruuri baa looga jeedaa ama samada xaggeeda ilaah waxaad nooga soo dirtaa midraaran mid roob darar badan oo shuban badan wayaqtasiru waa maydhanaya qofku fi lwaadiyi togii idaa saara markuu socdo wuu ku meydhanayo wayusabbicu lilracdi waalbarqi waxaan uu tasbiixsanayaa hilaaca iyo unkodkana wuu tasbiixsanayaa waxaa sheekhu leeyahy waxaa kaloo wanaagsan inuu maydho qofku toga inuu ku maydho ayaa wanaagsan marka uu socdo dhulkii markay biyihii wada socdaan inuu ku maydho ayaa wanaagsan maxaa yeelay anas ibnu malik ayaa wuxuu yidhi waxaana helay annagoo rasuulka ilaahay la joogna roob ayaana helay rasuulka ayaa dabeedna maradiisii iska fayday ilaa uu roobkii ku dhacay markii maxaad sidaa u samayseena wuxuu inaba xadiidu cadin birabbi ilaahiisii ayuu wakhtigiisa ku dhow yahayoo mar haddii ilaahay uu dhowaan inoo soo fasaxay oo xagga ilaahay uu wakhtigiisu ku dhow yahay waan barakaysanayaa markaa roobka ama awalu sanaha ah sanadaha iyo daylaha iyo ka ugu horeeya inuu qofku isu dhigo ay wax ka gaadhaan ayaa wanaagsan wayusabbixu lilracdi walbarqi racdiguna waa onkodkii barqiguna waa hilaacay waa u tasbiixsanaya waxau odhanayaa subxaana subxaana aladii yusabixu aracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khayfatihi waxa mahadle waxa xumaan ka nasaan alladii yusabixu aracdu uu ongodkaasi uu tasbiixsado bixamdihi isagoo mahadiintiisa ku dheehan waalmalaa'ikatuna min khayfatihi malaa'igtuna iyadoo ka cabsanaysa ay u tasbiixsato faslun fii salaati alkhawfi ama wuxuu inooga hadlayaa sheekhu salaada cabsida bal marka cabsida lagu jira iyo dagaalada qaabka loo tukado wuxu wa wasalaatu lkhawfi cabsida salaadiisu calaa alaaati adrubin waa saddex qaybood saddex qaybood weeye waa bixasabi maa dikarahu intuu sheegay uun weeyaane way ka badan tahay axaduhaa saddexdaa midkood waxa weeye an yakuuna alcaduwu cadowgu waa inuu yahay fii hayri jihati alqibla jihada qiblada meelaan ahayn waa inuu cadowgu jiro fa yufariquhum ulimaamu imaamkii dabeedna wuxuu ka kala dhigaya firqatayn laba kooxood firqatun kooxi taqifu waxay istaagi fii waji lcaduwi cadowga ayay ishortaagi wa firqatun kooxina khalfahu dabadiisa ayay istaagi fa yusallii wuxuu tukin bilfirqati alatii khalfahu firqada ka damaysa ragcatan buu tukinaya uma tutimu linafsiha nafteeda ayay u dhammaystiran wa tamdi ilaa wajilcaduwi cadowga wejigiisi iyo hortiisi ayay tegi wa taatii waxaa imana daa'ifatu luqraa kooxda kale fa yusallii bihaa ragcatan iyagana ragcad ayuu tukinaya uma tutimu linafsiha iyana nafdeeda ayay u dhammaystiran oo wayusallimu bihaa wuu la salaamo naqsanaya wuxuu leeyahay sheekhu qaybta ugu horaysa salaada cabsidu wa an yakuuna alcaduwu fii hayri jihati alqibla jihadaa qibladaynu usii jeedna meel aan ahayn ayuu adowga jiraa ama xagga dambu inaga jira ama dhinacyadaa kaleu inaga jira dee dagaaladan imika wax laysku garaacayo waaweyna ma ahayne dee mid seef iyo leeb yar iyo gacanta laysula tegayo ayay ahaayeen dabeed markay xaaladu caynkaa da salaadda la tukanayana waa salaaddii hunaa'iga ahaydun waa labadii imika waxay nooga hadlayeen waa salaada labada ragcadoodahun ama markaa dee salaaddii la qasriyo masalan lagu jiro safar oo kale fayufariquhu limaam firqatayn imaamku laba kooxood ayuu ka dhigayaa waa markay koox waliba cadowga da qaabili karto firqatun taqifu fii wajhi lcadowi qola horta cadowgay sii hortaagnaan wa firqatun khalfa qolana way isdaba taagaysaa fa yusallii bilfirqati alatii khalfahu ragcatan qolada daba taagan ragcadduu tukinayaa ragcaddaa markay wada tukadaan ee dabeetana uu usoo kaco isagu ragcadda labaad ragcadda labaad markay usoo wada kacaan ayuu imaamkiina qiradiibu dheeraynayaa ayagina intay faatixadii iyo suuraddiioo kale iska akhristaan ayay ka goosanayaanoo way iska rukuucayaanoo waa sujuudayaanoo waa atixiyaadsanayaano siaasay ku dhammaysanayaan uma tutimu linafsiha nafteeda ayay u dhammaystiranaysaa waa markay labadii isu taagaan ragcadda labaad ayuu imaamkuna qirada dheeraynaya iyaguna ay fududaynayaanoo iska rukuucayaan o iska sujuudayaan wa tamdii ilaa wajil caduwi cadowga wejigiisa ayay dabeedna tegi wa taatii waxaa imanaysaa daa'ifatu lukhraa kooxdii kale ayaa imanaysa kooxdii kale ayaa imanaysa oo isagoo imaamkii ragcaddii labaad weli u taagan oo akhriskeedii dheereeyey ayay imanaysaa markuu is yidhaahdo dabeed adugu faatixadii iyo wax akhristay fa yusallii bihaa ragcatan ragcad buu dabeedna qoladaa tukinaya wada rukuucayna way wada sujuudayaan isagu markaa atixiyaadka markuu fadhiisto uma tutimu linafsiha iyadu way istaagaysaa kooxdaasi oo laf aad xiyaadsan mayse way istaagayaan markay istaagaan faatixada akrinaan soo ay soo sujuudaan ayaa isna isagoo atixiyaadkii ku jira atixiyaadkaasay isugu imanayaan wa yusallimu bihaa dabeedna wuu la salaamo wa haaniyi ka labaad an yakuuna alcaduwu cadowgu waa inuu yahay fii jihati alqibla qiblada jihadeeda waa inuu yahay fa yasufu imaamu safayn imaamku laba saf ayuu ka dhigaya wayuxrimu bihim dabeedna wuu la xidhan fa idaa sajada markuu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudaya axadu safayni labada saf midkood waqafa safu laakharu safka kalena waa istaagaya yaxrusum isagoo ilaalinaya fa idaa rafaca markuu madaxa koru soo qaado sajaduu way sujuudayaan walaxiquuhu waanay soo haleelayaan waxau sheekhu yidhi yacnii qaybka labaad ee salaada loo tukadaa waxa weeye cadowgii ayaa jihada qiblada ku sugan cadowgiibaa xaggaa uga horeeya maxaa markaa la samaynayaa imaamkii dadkii laba safunbuu ka dhigaya fayasufuhum liyam safayn imaamkii laba saf buu dadkii ka dhigaya wa yuxrimu bihim dabeedna way wada xidhanayaan salaaddii waa la wada xidhanayaa waa la wada rukuucayaa fa idaa sajada markuu haddaba sujuudda u hoobto sajada macahu axadu safayn labadii saf ayaa mid la sujuudayaa kii kalena wuxuu ku jirayaa ka toosidii rukuucda oo cadowgiibuu iska eegaya waaqafuu istaagaya asafu laakharu safkaasuna safkii kale yaxrusum isagoo ilaalinaya ayuu isagu halkaa kusii taagnaanaya fa idaa rafaca imaamkii iyo qoladii la socotay imaamka iyo qoladii la sujuuday marka ay madaxooda kor u qaadaan ee ay iyagu sujuuddaa ka soo kacaanaysa soo taagaan sajaduu kuwani way sujuudayaan labadiis jood markay soo dhammaystaan walaxiquuhu dabeedna waxay ku soo haleelayaan imaamkii isagoo taagan ayay ku soo haleelayaan ama istaag ama rukuuc bay ku soo haleelayaan marka salaadaa hore ee aynu soo tilmaanay ee qaybtaa hore ee labada kooxood laga dhigayo rasuulku khaswadii daatulqaac la odhan jiray ayuu tukaday ayuu tukiyey markaa kooxna way la dugatay kooxina wejiga cadowga ayay istaagtay taa qoladii la joogtayna ragcad buu tukiyey markaasuu taagnaaday naftooda ayuu dhammaystireen dabeedna waa gadoomeen safkii cadowga ayay tihiin qolada kalaa u timi dabeedna ragcad ayuu tukiyey wuu fadhiistay ayaguna waa soo dhammaystireen oo uula salaama naqsaday markaa salaaddaa hore waxay salaad laba ragcadooda ah. marka masalan salaaddaa hore la tukanayo ee salaaddu ama ulaasiyadii ay tahay ama rubaaciyadii ay tahay salaaddii saddex ragcadood ahayd ama salaadii afarta ragcadood ahayd hadday tahay maqrib oo kale qolada hore laba ragcadood buu tukinaya qolada dambana ragcaduun buu tukin markay rubaaciyada tahayna qolo kasta laba ragcadood buu tukinayaa haddii uu afar kooxood ka dhigo qolo walba kooxuu tukiyana iyaduna waa iska bannaan tahay qaabkan kale aynu ayana soo tilmaanay salaadan labaadna rasuulka sala allahu alay slam ayaa isaguna tukiyey oo saxaabadiisa sidaas ayuu u tukiyey waxa uu yidhi jaabir ibn cabdillahi wuxuu yihi rasuulka ilaahay ayaan la xadiray buu yihi salaad khawf salaad cabsiyeed laba saf ayaanu gadaashiisa aanu safanay buu yidhi cadowguna annagii qiblada ayuu noo dhexay rasuulka ayaa allahu akbar yidhi oo oh, dhammaantii waan wada kibaaran wuu rukuucay oo dhammaantii waan wada rukuucnay madaxa ayuu rukuucdii kasoo soo koryeelay oo dhammaantii waanu ka soo wada koryeelnay dabeedna sujuud ayuu u hoobtay isagiiyo safkii ku xigayba safkii kalena cadowga dhuuntiisii ayuu taagnaa markii uu sujuuddii dhammaystay iyo safkii ku xigayba ayaa safkii dambe isaguna sujuuday markay sujuuddii dhammaysteen ayay dabeedna isugu taageen markaa labadii saf ayuunba isbedelay oo safkii hore markii hore la sujuuday ayaa dib u soo baxay safkii markii hore dambeeyeyna hore ayuu u baxay saas ayay isu kala bedeleen dabeedna wuxuu yidhi markii aanu halkaa wada akhrisanay ayaa rasuulku rukuuco dhammaan waan wada rukuucnay markii madaxiisa rukuucdii ka soo kor qaadayna dhammaantii waanu kor uga soo wada qaadnay markuu sujuudayna waxa la sujuuday safkii markii hore dambeeyey ee ragcaddii hore ilaalinayey safkii dambe ee markii hore horreeyeyna ee la sujuudayna dhuuntii cadowga ayuu taagnaa markii uu sujuuddii dhammaystay safkii la hoobtay ayaa safkii kalena soo sujuudeen dabeedna wuu la wada salaama naqsaday muslim iyo ibnu maaja iyo nasaa-i iyo ayaa taana wariyeen wa haaliduka saddexaadna an yakuuna fii shiddati alkhawfi waa in cabsi daran fii shiddati alkhawfi cabsi daraanteed weeye fii shiddati alkhawfi cabsi daran iyo waltixaamil xarbi dagaalkii oo hilboobay salaada lagu dhex dukanaya weeye cabsidii oo adkaatay iyo dagaalkii oo hilboobay waltixaam alxarbi markay sidaa laysu dhex galo ee cabsiduna ay adkaato fa yusallii wuxuu u tukanayaa kayfa amkarahu sida u suurta gasha raajilan isagoo lugeynaya aw raakiban ama isagoo axfuulsan mustaqbil alqiblati isagoo qiblada qaabilsan wa hayr mustaqbilin lahaa iyo isagoon qaabilsanaynba ayuu tukanaya taasna waxaa la yidhahdaa waa markaa sidaa la isu dhex galo ama dee dagaaladan imika jira haddii dee wax hagaagsanba laga helo waa yaryihiin inta hagaagsanaya sidaas ayuunbaa loo tukanaya waayo dee qaybaha kaloo dhami suurtagal maaha noqonayaan yani halkaana waxaynu ka fahmaynaa ama inooga muuqanaysa salaada jamaacadu say u adag tahay hayre halkaa iyadoo sidaa cadowgii laysula dhacayo laysugu garaacayo ayaa salaaddii jamaacada la dhaafi waaye waxaad u malayn markaa iyadoo layska degayo caadi layska yahayna in niba isaga tukadaa ma banaano waa laysku jaaso mar haddii halkaa kurta layskaga gurayaba laysu diidey in gaargaar loo tukado faslun fi libaasi wixii libaaska ahaeba la xidhanayay ayuu halkana sheekhu inooga gudagelaya wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala rijaali raggii lubsulxariiri xariir xidhashadeed ayaa ka xaaraana watakatumu bidahabi iyo dahab in fargashi laga dhigto waa ka xaaraan wayaxilu linisaai dumarkii laakiin waa u xalaal waxaa rasuulku sal ly slam uhi yaxrumu cala rijaali lubsulxariiri ragga waxaa ka xaaraana xariirta xidhashadeedu waa ka xaaraan inay xidhaan iyo inay si kala u isticmaalaan toona xaaraan bay ka tahay wataqatumu bidahabi dahab inay fargashi ka dhigtaana isaguna waa ka xaaraam markaa fargal un baa la yidhi dee raggu beryaha hore fargalyax bay ka dhigan jireen iminka kuwa muqanisiinta ismaageeye yurub iyo meelaha ku dayanaya iyagu dee silis baabay xidhaanoo waad arkaysaa iyagoo silis markaa uu qoorta uga laalaado rasuulkuna sala allahu alay slam nin saxaabi ah ayuu ku arkay isagoo fargal dahaba xidhan markaasaa rasuulku intuu aad u xanaaqay ayuu ka qaaday fargalkii intuu ka maguujiyo ka tuuray ayaa wuxuui waa midkiin ma intuu dhimbiil naara qaata ayuu u amdiyayaa farta gashanayaa buui bimacnaa maalinta qiyaamaha dhimbiil ayay ku noqonaysaa markaasayusaagatuur ninkii baa dabeedna lagu yidhi waar qaado oo dee ku intifaaco haddaad doonaysa iibso ile xidhashadiisi muu rasuulku kuu diiday waxaan waa xolay wallahi inaan xidhanayn buui intii rasuulka ilaahay tuuray dabeed ku noqon maayo buui ciddii qaadanaysa ha qaado wayaxilu linisaai dumarka laakiin waa u xalaal maxaa yeelay rasuulku sal l sl uxila dahabu walxariiru liinaasi ummatii waxurima calaa dukuuriha dahabka iyo xariirta waa loo baneeyey ummadayda kuwa dhadig raggana waa laga xaaraantinimeeyey wa qaliilu dahabi iyo wa kaiirun fi taxriimi sawaaun dahabka intiisa yar iyo intiisa faraha badani xagga xaaraannimada waa isku mid oo intiisa faraha badan iyo intiisa yartoona lama ogola meelahaa dee ilkaha iyo in la gashado laakiin way iska baneeyeen culimmadu wa idaa kaana bacdu thuumin markuu yahay ibriisaman xariir markuu yahay ibriisam waa xariir wa bacduna qudnan markuu yahay cudbi ow kitaanan ama kitaan uu yahay jaaza lubsow in la xidha ayaa bannaan maa lam yakun ilibriisamo haaliban haddaanay xariirtu badnayn maradii ayaa waxay isaga isugu jirtaa xariir iyo shay kale xariir iyo cudbi ama xariir iyo wax kale ayay isugu jirtaa waxay isugu jirtaa maradii xariir iyo iyo shay kale ayay isugu jirtaa ama cudbi ama wax kale kitaanka markaa way banaan tahay in la xidhaa kaas lubsuhu way bannaan tahay in la xidhaa maalam yakun libriso haaliban haddii aanay xariirtu badnaynun haddii ay xariirtu badato ma banaano dee dhinacay xaaraannimada ayaa la qalibaya haddii laakiin waxa kale uu badan yahay ayada way iska bannaan tahay maxaa rasuulku sala la slam wuu nahiyey can lubsi alxariir ilaa meel dee far ama laba farood ama saddex farood ama afar farood in yaroo noocaasoo kalea mooyaane ma banaana si kale in loo xidhaa faslun fii bayaani axkaami tajhiizi lmayiti wamaa yatacallaqu bihi halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal axkaamta ku xidhan maydka sidii loo tabaabulshayn lahaa maydka tabaabulshayntiisii iyo wixii ku xidhnaa wayelzamu waxaa laazimaya waajibaya fi bisababi lmayiti fiida siwa sabiyo bisababi lmayiti meydkaa daraaddii ama fiida siwa tacliiliyo liajli lmayiti meydka daraaddii waxa u waajibaya arbacatu ashyaa afar shay ayaa meydka u waajibaya muslimka gusluhu in la maydho wa takfiinuhu in la kanfo wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu iyo in la aaso afartaa shay ayaa u waajibay in la maydho oo jidhkiisa dhammaantii biyaa la wada gaadhsiiyo sidii yani uga maydhan jiray qofka jinaabada lihi marka uu nool yahay jidhkiisa in biyaha la wada gaadhsiiyo weyaan waajibku wa takfiinuhu in la wada kanfo oo jidhkiisii mare la wada gaadhsiiyo wasalaatu calayhi iyo in lagu tukado wa dafnuhu iyo in la aaso salaadii lagu tukada iyo in la aaso afartaa shay ayaa waajibay wainaani haddaba laba buri laa yuqasalaani lama maydho walaa yusallaa calayhimaa lagumana tukado laba lamana maydho lagumana tukado ashahiidu fii macrikati lmushrikiin gaalada dagaalkooda nimankaa mushrikiinta ilaahay u shariig yeeray ee gaalada dagaalamayno macrakadooda iyo dagaalkooda qofka ku shahiida ku dhintay la mayri maayo lana ka maayo wasiqdu iyo deiska alladii kaasoo lam yastahil aan sawdin saarikan xaliya soo qaylinaya wuxuu sheekuu yidhi labadan aan la maydaynin midi waa shahiidka ku dhintay macrikat lmushrikiin gaalada dagaalkeeda hada rasuulku sal ly slam wuxuu faray uxud kuwii lagu leeyay in dhiigoodii lagu aaso lamana maydhin lagumana tukanin waliba maryihiisaa in lagu maydho wada dhiiggaa ayaa wanaagsan kaas ayaa dee lagu soo saaraya maalinta qiyaamaha kaasi waa kaa shahiid marka waxaa la yidhaha ninka ku geeriyooda dagaalkaa gaalada isagoo aan daba jeedinin waxaa la yidhaha shahiidun fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba shahiid weeyaan adduunyada waa shahiid haddii lagu dhaha fi dunya shahiid yahay macnaheedu waxa weeya lana meedi maayo laguna tukan maayo aakhirana waa shahiid oo tawaabkii shuhaadada iyo abaalmarintii shuhaadadu helayaan mid waxaa jira laydhaha isagu shahiidun fi dunya isagu xagga adduunyadunbu shahiid ku yahay oo waa isdee lana maydh meel laguna tukan maayo aakhira laakiin waxaa male de waa qofka ama isdufnimada u dagaalamaya ama balaayada kale ama isagoo cararaya la dilay shahiidun fi dunya baa laydhaha kaama midna waa shahiidun fi laakhira aakhire ayuunbu shahiid yahayo way fara badan yihiin markaa kuwaasi waa qofka markaa daacuunku dilay iyo kaa markaa gubtay iyo kaa qarqoomay iyo waxaasoo dhan ayaa ka mid a aad bay u badan yihiin wasikdu dhiciskii isna lana mayri maayo laguna tukan maayo aladii lam yastahil kaasoo aan sawdayn istilaal aan qaylin saarikan xadiis soo qaylinaya bimacnaa istilaalkiiyo saariq waa isla mid aan qaylinin weeye haddaba dhicisku afara wuxuu leeyahay dhowr xaaladood dhowr xaaladood ayuu leeyahay xaaladda ugu horaysa dhicisna dee waxa weeyaan waa lix bilood ka ka yaran weeye an bilood ama afar bilood iyo meelahaasuma dhicis laydhaa haddii masalan noloshiisa la ogaaday oo nolol ku yimi waa qayliye ama waa waxaa la arkay isagoo meela dhaqdhaqaajinaya waa qofkii weynaa o kaloo la mid noqonaya haddii la arkay calaamado nololeed lagu arkay haddii aan wax nolol i ka muuqanin laakiin abuurkiisii si fiican u muuqda abuurkiisii baa si fiican u muuqda waloba afar bilood ba gaarin be isagana waa la kanfayaa waa la maydhaya waana la kanfayaa waana la aasaya laakiin salaadun baanu lahayn mar haddii abuurkiisii uu kala socmuu muuqdo haddii aanu abuurkiisala muuqanay hilib yaroo saafan inuu yahay wax allo wuxuu waajibay ma jiraan laakiin waxa wanaagsan in maro yar inta lagu daa meel yar la geliyo kaa saddex bayd oo carabiga ayay culimmadu ay ku kulmiyeen oo qofka carabida yaqaana hadduu qabto weligiiba u xasunaanayon waxaa laga yaabaa saddexdaa baydaan lix statingii baan qabtay ama afar stating mid ahayd baana kala garayn ilaa iminka marka xugun dhicis la weydiiyo saddexdaa baydun baan maskaxdayda un dib uga soo celiyaa marka wuxuu yidhi wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaarat lxayaa wasiqdu kalkabiir dhicisku wuxuu la mid yihi ka weyn oo kale wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati xagga dhimashada in daharat amharat lxayaa calaamado nololeed hadday muuqdaan wuxuu la mid yahay kii weynaayo ka weynna muxuu ahaa dee in la maydho in la kanfo in lagu tukado iyo in la aso wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amharat lxayaa aw khufiyat wa khalquhu qad dahara famnac salaatii wasiwaha uctubir ow khufiyat yani waa la qariyey calaamadiin noloshu waa la qariyey ow khufiyat wakhalquhu qad dahara lakin abuurkiisi waa muuqda noloshii waa la qariyey calaamadiin nolosha ma jiraan wakhalquhu qad dahara laakiin abuurkiisi waa muuqda ow khufiyat wakhalquhu qad dahara famnac salaati wasi wahatibir salaada uun u diid inta kalena waa la fiirinayaa iyada intii kalena waa lagu samaynaya ow khufiyat wakhalquhu qad dahara وامنع صلاتي وصواها اعتبر او اختفى ايضا اما هو قرصومي بقى او اختفى ايضا يعني ابورك هو قرصومي ففيه لم يجب شيء حبا ما واجب والسطر ثم الدفن قد ندب لكن ان لا يرى استره سمركا لما اسو ايا قد ندب لا سنيه waay wayuasl waa la maydayaa almayitu witran tira isdheer ayaa maydkii la maydhaya wayakuunu fii awali guslihi sidrun calayn dob ayaa lagu daraya wa fii aakhiriina shay min kaafuur xoogay kaafuur ah ayaa lagu daraya wa yukafanu waxaana lagu kafayaa fii alaaati ahwaabin biidin saddex maro oo cad ayaa lagu kafayaa laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun qamiis iyo cimaamadiitoona aanay ku jirin waalmar'atuna fii khamsati ahwaabin beedin shan maro oo cadcad ayaa lagu kanfayaa wuxuu yidhi sheekhu maydkii waxaa loo maydhayaa witran tirais dhiman oo hortu sidaa ugu yari waxa weeye in jidhkiisa un biyaha la wada gaadhsiiyo inta ugu filan ee hortu waa intaa sharci ahaan laakiin waxaa wanaagsan in tirais dhiman la maydho oo masalan saddex ama shan ama toddoba sidaa in loo maydho ayaa wanaagsan wayakuunu fii awali guslihina sidrun waxaana wanaagsan in maydhidiisa awalkiisa la yeelo sidr waa calaynta agubka qasilka ama saabun iyo wixii lamida wa fii akhirihi shay min kaafuur akhirkiisana geedkaa isna kaafuurka laydhaa ayaa isna lagu darayaa maxayla jidhka ayuu xoojinayaa waxaanu ka ilaalinayaa urta iyo xayawaanka iyo waxaas ayuu ka ilaalinaya maxaa yeelay mucaiya waantii rasuulka ayaa noo soo galay sal la alay sl anagu idintiinii sii zaynaba maydhayna markaase wuxu uhi iqsilnaha alaaan saddex jeer maydha buuri aw khamsan ama shan maydha aw aktara min dalik in ra'aytuna dalika haddii aad sidaa aragtaan bimaa'in wa sidrin wajcalna fi laakhirati kaafuuran sidrina yeela buuri ta ugu dambaysana kaafuur ka dhiga halaas waa maydhigii wayukafaru fii alaaati aswaabin biidin waxaa lagu kanfayaa saddex maro oo cadcad ayaa ninkii lagu kanfayaa laysa fiiha qamiisun walaa cumaam aan qamiis iyo cumaamadii toona aanay ku jirin macnaha mid xundhurta ilaa lawyada halkaa loogu xidho iyo laba markaa la wada gaadhsiiyo saddexaas ayaa lagu kanfaya oon qamiis iyo cumaamadii toona ku jirin ayaa rasuulka sal l sl lagu kanfay saddex maro oo yemani oo addoo aan qamiis iyo cumaamad toona aan lahayn lakin qamiis iyo cumaamadna haddii lagu sii darana wax dhibaato male walmaratu fii khamsati ahwaabin biidin gabadhii iyada waxaa lagu kanfayaa shan maro oo cadcad ayaa lagu kanfayaa mid googarad looga dhigo iyo mid shalmad looga dhigo oo xaggaa sare laga huwiyo iyo markaa mid macaano diracoo kale looga dhigo iyo laba dhaadheeroo lagu sii duubo ayaa laga dhigaya wayukabiru wayukabaru calayhi arbacu takbiiraatin afar allahu akbarood tani waa salaadiisii ayaa lagu kibaaranayaaoo qofku marka uu ku tukanaya afar allahu akbarood ayaa lagu kibaaranaya yaqra'u lfaatixata bacda aluulaa ta hore dabadeed faatixada ayaa la akriyaya allahu akbar ta hore marka la yidhaahdo faatixada ayaa la akriyaya wayusallii cala nabiyi sala allahu alay slm bacda ahaniyati ta labaad dabadeedna rasuulka ayuu ku saneeyaa wayadcuu lilmayiti bacda aaliata saddexaad dabadeedna maydka ayuu ducaynayaa afartii allahu akbarood baa midba wadiifadii la qabanayay inoo sheegayaayo yaqra'u lfaatixata bacda aluulaa faatixada wuxuu aqriyayaa allahu akbarta hore kadib marka uu dabeedna dhammeeyo faatixada ayaa allahu akbar ha baranaya wayusallii cala nabiyi sala allah alay slam bacda aaniya allahu akbarta labaad dabeedna nebigu ku salleeya wydcuu lilmayiti bacda aaliati allahu akbarta saddexaad markuu ilahay mayidka u ducaynayo fayaquulu wuxuu odhanaya ducadii maydka inoo sheegaya allaahuma ya allow haadaakani cabduka addoonkaagiu wabnu cabdayka labadaadii addoon waa taqriibo yani wabnu cabdayka labadaadii addoonka iska dhaleen wey kharaja ilaahay wuxuu ka baxay min rawxi dunya adduunyada raaxadeedii iyo dee dabaysheedii iyo waxaydugu ka baxay waasicatihaa wasacatihaa iyo waasicnimadeedii walxaal maxbuubuhu kuwuu jeclaa iyo waaxibaauhu kuwa isaga jeclaaba fiiha ay ku dhex jiraan adduunyadii ilaa dulmati lqabri qabriga mugdigiisii buu u baxay iyo wamaa huwa laaqiihi wuxuu la kulmi doono oo camalkiisa abaalmaridiisii hadduu khayr khayr hadduu shar yahayna shar kaana ilaahu waxaa iishadu miqira an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa anta adigi mooyane waxdaka xaalad kelidaati laa shariika laka wehel aan ku sunan wa anna muxammadan waxamna caabuduka warasuuluh inuu yahay addoonkaagii iyo rasuulkaagii ayuu qiray wa anta adiga aclamuu bihi mina ilaahu adiga ayaa naga og weliba allahuma ya allow inahu isagu nazala bika adiga ayuu kugu soo degay wa anta adiguna khayru manzuulin bika lagu soo dego kaugu khayr badan mat aduu ilahay martigu yahay adna ka lagu soo dego la marti kaugu khayr badan baad waa subaxa ilaahay u xaday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatka naxariistaada wa anta adina haniyun can cadaabihi cadaabkiisa hani ayaa ku timi ka deeqtoon waqad ji'naaka waan kuu nimi ilaa raagimiina ilayka annagoo ku rajaynayna shufacaa allahu isagana u ergeynayna allaahuma yaalow in kaana hadduu ahaa muxsinan mid wanaag sameeyey fazid u kordhi fii ixsaanihi wanaagiisa wain kaana musiian hadduu xumafalow ahaana fatajaawaz canhu ilaahu ka dhaaf wallaqihi ilaahu la kulmi biraxmatihi abisabi raxmadka naxariisteeda daraaddeed ridlaaka raali noqoshada la kulmi waqihi ilaahu waxaad ka dheeraysaa fitnata alqabri qabriga fidnadiisa iyo wa cadaabahu cadaabkiisa ilahu ka dheeray wafsax lahu fii qabrihi ilahu qabrigiisana u waasici wajaafi larda ilaahu dhulkana ka dheere can jambayhi labadiisa dhinac ilaahay ou dhulkana ka dheere walaqihii ilaa ula kulmi biraxmatika bisawi raxmatika naxariistaada daraaddeed alamna nabadgeliyo min cadaabika uu ka nabadgalo xataa tabacaahu ilaa oad soo saarto aaminan isagoo ah aamina ilaa jannatika aad usoo saarto biraxmatika naxariistaada daraaddeed ya arxama araaximiin sidaas ayuu odhanaya ducada noocaasa ayuu ugu ducaynayaa fayaquul wuxuu odhanaya haddaynu ku celino allaahuma ya low haadaakani cabduka addoonkaagii wey wabnu cabdayka labadoodii addoonka iska dhaleen wey kharaja min rawxi dunya adduunyada raaxadeedii iyo manaa dabaysheedii wuu ka baxay iyo waasacataha waasixnimadeediiba walxaal maxbuubuhu kuwuu jeclaa iyo waaxibbaahu isaga kuwii jeclaa fiiha ay ku jiraan ilaa dulmati lqabri qabriga mugdigiisa ayuu u baxay iyo wamaa huwa laaqihi wuxuu la kulmi doono kaana wuxaa yashadu mid qira an laa ilaha ila xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane waxdaka xaalad kelidaa tahay laa shariika weellaka adigaanu ku sugnayn ana maxamedan cabduka warasuulu nebi maxamedna addoonkaagii iyo kii aad soo diratay inuu yahay iyuu qiray wa anta aclamu bihi mina adigaana nago allahuma yaa low inahu isagu nazla bika adiga ayuu martiaan kugu soo degi wa anta aduna khayra manzuulin bihi mid lagu soo dega ka ugu khayr badan maad taas waxa uu ahaaday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaas mid faqiira u baahan buu ahaa wa anta adiguna haniyan mid ka deeqtoon baa can cadaabihi waqad jinaaka ilah waa kuu nimay raaqigibiinaa annagoo ku rajaynayna ilayka adiga shufacaa lahu isagana uergeynayna allahuma ya in kaana muxsinan haddii uu samafalow aha fazidu korri fii ixsaanihi wa in kaana musiican hadduu xumafalow ahaana fatajaawaz canhu ilaahay ou ka dhaaf walaqihi ilaahu waxaad la kulmisaa biraxmatika bisabi raxmatika naxariistaada daraaddeed ribaaka raali noqoshadaada ilaahay ou la kulmay waqihi ilaahu waxaad ka dheeraysaa fitnata alqabri qabriga fitnadiisa iyo وعdاaبهi ama iyo وcadاab cadaabkiisa وqhi فitنaة اqبr وqhi waxaad ka dheeraysaa cadaabhu cadaabkiisa ama cadaabeyda alan ku cadafo fitnaة اlqabri iyo وcadaabihi وafsax lahu ilaah u waasici fii qabri wajaa fi lardi ilahu dhulka ka dheera can janbihi labadiisa dhinac walaqihi ilaahu la kulmi biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada daraadee almna aamin noqosho min cadaabika uu ka aamin noqdo xataa tabcaahu ilaa ad soo saarto aaminan isagoo aamina ilaa jannatka aad usoo saarto biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada daraaddeed yaa arxama araaximiin wayaquulu wuxuu odhanaya bacda raabicati takbiirta afraad dabadeed wuxuu odhanayaa allaahuma laa taxrimnaa ilah waa naga hoojina ajrahu ajrigiisa ilah waa naga hoojina walaa taftinaa hanana fidmayni bacdahu isaga dabadii waqfir lanaa ilaahw noo dembi dhaaf annaga iyo walahu isagaba wayusalimu bacda araabicati ta afraad dabadeed wuu salaam naqsanayaa wuxuu sheeku leeyahay halkaasi waxay saddexdii takbiiroodee hore laakiin wuxuu inoo gelayaa tii afraad markuu allahu akbarta afraad uu yidhaahdo wuxuu odhanayaa buu ihi allahuma laa taxrimna ajrahu ilaah ajrigiisa hanaga hoojin ajrigaa bimacnaa salaada iyo waxaan ugu qabanay ama ajriga yani musiibada walaa taftinna bacdahu isaga dabadiina ilaah hana fidnaynino macsiya iyo imtixaan ilah hanagu ridi waqfir lanaa walahu ilaah annaga iyo isagaba noo dembi dhaaf sidaas ayuu ta afraad dabadeed noo dhe weliba waxaa fiican ta afraad dabadeed in ducada la dheereeya ayadana aad bay u wanaagsanto sunnaha ayay ka mid tahay waysalimu bacda raabicati dabeetaa afraad dabadeedna waa u salaamo naqsanaya waxaana markaas laga wariyey saxaabiga la yidhaha abi umaama marka abi umaama la yidhaha waxaa laga wariyey inuu yihi nin asxaabta nebiga ka mida ayaa wuxuu yidhi sunnaha salaada janaazadu waxa weeye inuu imaamka allahu akbar yidhaahdo dabeedna faatixada u akriya takbiirta dambe takbiirtaa hore dabadeed hoos u akriya naftiisa rasuulka dabeedna uu ku salliyo intaa kadibna yakhlusa ducaa yuklis adducaa liljanaazati fi takbiraat inuu dabeedna u khaalis yeelo ducooyinka inuu u gaar yeelo oo gaar ahaan ugu duceeyo ayaa wanaagsan oo tanba maahee ducooyinka faraha badan inuu ugu duceeyo ayaa wanaagsan waxaana markaa ka mid ahay ducooyinka caanka ah ee rasuulku sala la alay sl fi maalik see la yidhi rasuulka ayaa janaasadaana ku tukanay dabeedna ducadiisii waxaan ka xifdiyey buu hi allahuma kfir lahu ilah u dembi dhaaf raxmhu naxariiso wacaafihi wacfu canhu ilahu iska caafi wakrim nusulhu ilahu meeshuu gelayo u maamuus wawasic madkhalo meeshuu gelayo u ballaad waqsilhu bilmaai wathalaji walbarad ilahu biyaha ku maydh wanaqihi min alkhataaya ilahu dembiyaalka ka nadiifi kamaa yulaqa kamaa kamaa yulaqa hadrab min adana sida wasakda marada cad looga nadiifiyo waabdilhu daaran khayran min daarihi daar daartiisa ka khayr badan ilah ugu bedel waalan khayran min ahlihi ehel ehelkiisa ka khayr badan wa zawjan khayran min zawjihi iyo xaas xaaskiisa ka khayr badan waadkhilhu ljannata ilahu janno geli waacidun min cadaabi lqabri wa cadaabi nnaar ilahu ka dheere saxaabigii wuxuu ugu cadan ku hameeyeyba odana dhiban war jinaasadaa rasuulku u ducaynaya maad ahaatid baadu ayaabana lagu ducadaasaan la yaabay qiimaheeda iyo qadarkaa ilahayd iyabana anigu ku hamiyey buuri والله أعلم كأنه يجوز